gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabti ay sii baxayso axad ayaa soo gelayso taarikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan caawana waxaa ka mid ah waxaa maanta shaqaa ka socotay muddo kooban ay ka dhacday degmada kaxda taasi oo ka dhalatay sida la sheegay xilka qaadis uu sameeyey guddoomiyaha degmadaas balse waxaan eegi doonnaa sida ay wax u dhaceen ka gadaalaysa isagoo qaybqaylinayuu soo baxay bannaanka uu soo baxay markuu bannaanka uu soo baxayna waxaa xabada xabidarjiday kuwa la socday oo dhallinyarahu asaga istaaf oo la socday waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu si kulul uga hadlay weerarada kooxda al-shabaab ay ka geysato xarumaha ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin gobollada dalka isagoo sidoo kale tilmaamay in ay jirto habaacsanaan xooggan waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maanta booqday xarun ay ku sugan yihiin qayb ka mid a ciidamada laga keena dalka eliteriya ayaa ciidamada ku dhiirigeliyey in ay waajibaadkooda si hufan u gutaan goor dhowna ay howlgeli doonaan sidoo kalena waxa uu sheegay in ay yihiin rajada ummadda soomaaliyeed waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxa ay maanta la hor keenay oo ay u fariisatay dacwad loo haysto sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga kaasi oo lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab waxaad dhegaysan doontaa saaxiibayaal waxyaabaha ay maxkamadda ay ka tiri qodobadaas iyo qodobadii kale aynugu soo korro intaan barnaamijkeenna aynu ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gebagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista iyo tibinta intuu barnaamijka hawada ku jiro waa anigu ah waa siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa sheekeeye waa mar kale iyo xog waraysi meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taasi cada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xiray ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanaay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka dheer dhacday gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay hagaag saaxiibayaal mar kale habeen wacan kulan wacan aynu ku bilownay waxaa maanta degmada kaxda ee gobolka banaadir ka dhacday shaqaaqo muddo kooban socotay iyadoona halkaasi ay laba ciidan iska hor imaad kooban oo ku dhex maray balse sida la sheegay uusan khasaaro dhalinin iska hor imaadkaasi waxaana sidoo kale degmada markaa guddoomiyaheeda la sheegay in xilka qaadis uu sameeyey uu ka dambeeyey sida baraha bulshada ay markaa iyo meediyahaba gudbiyeen maanta waxaana sidoo kale aan wax ka weydiinay arrinkan waxa ka jira ee degmada kaxda maanta ka dhacay mid ka mid a ah dhallinyarada degmada oo aan wax ka weydiinay isagoo nooga warbixiyeyna waxa uu sheegay in ay tahay arrin dhul ku saabsan oo sargaal milatari ah oo meesha yimiday ay ka dhalatay kadibna iska hor imaad amaba taagtaag uu ka dhacay halkaasi oo labadii ciidanba ay halkaasi iska hor imaad uu ku dhex maray kooban wax khasaare ahna aysan ka dhalan wiilkan oo lagu magacaabo cabdirasaaq maxamed axmed kana mid ah dhallinyarada degmada ayaan wax ka weydiiyey barnaamijka sida midiyaha loo geliyey ma aha barnaamijku barnaamij aada u fudud buu ahaa wax saas usii ah buuran ma ahayn kolley hal nin baa meesha yimid oo dhowr wiil ay la socdeen oo markii hore weliba cabasho dhul inuu yahay oo cabasho dhul wado u soo galay degmada kadib eh, allah mustacaan dar eh, meesha jooga oo xafiiska ku jiray isagiibaa show buuqbuuqay ka gadaalaysa isagoo qaylqaylin ayuu soo baxay banaanka uu soo baxay markuu banaanka uu soo baxayna waxaa xabadarjiday kuwa la socday oo dhalinyaraho asaga istaaf oo la socday marka kolley eh, meesha waxba kuma dhiman waxna kuma dhaawaamin wax time dheer qaata ama wakti dheer qaadatayna ma ahayn waxa ugu badnaan meelahaas labaatan daqiiqo oo bay ahayd eh, taliyaa meesha waaba jooga de wixii xaqaa'iqaas sheegaya eh, xilliga ayadaana gudoomiye meesha kumaba jirinba ma jooginba oo xilli ushaqo tagama maahayn marka koley intaas baan bay ahayd eh, waxyaaladaan midiyaha ku arkay tirada badanna dee waaba yaabnayba ilaa xad baan yaabnay xilligana kula hadlaya xitaa hadda degmada afaafkeeda taagana waana gelayaa marka insha allah kolley intaasaa ka ogaa ciidama deegaanka ah iyo ciidamada guddoomiyaha inay isku qabteen maxaa ka jira arrinkaas abaka ma jiro gudoomiyaha meesha ma joogin ciidankiisuna meesha ma joogin gabaal buu ka yimid xilli dambe oo meeshi eh, eh, uu tagay eh, meeshii buuga uu yaraaday buu yimid laakiin waxaa meesha joogay taliyaha saldhig iyuu ahaa taliyaha saldhig oo ilaa jooga marka gudoomiyaha ciidankiisa staafkiisa iyo cid eh, la socota oo meesha joogtay ma aysan jirin waaya arrinka marka hore muxuu ka dhashay wallaahi kolley hadda eh, barnaamijkaas wax eh, xoogan oo la og yahay oo kacdoona ama cabasho guud ah oon ognahay ma uun jirin way jireen dad xilal laga qaaday oo xilal dad kale loo magacaabay oo weliba aan jiri hadda sida aan ku arkahayna qofka loo saaray laleeyahay qofkaas shilka laga qaaday awgiibaa awgiibaa loo yaa barnaamijkan loo sameeyey qofkaas xataa laftirkiisa xilka lagama qaadin laba xiloo si saaran oo uu qofku hayey baa mid laga qaaday oo qof kale loo magacaabay ayuu sidii buu qofkaas u shaqaynaya oo xafiiskiisii uu joogaa oo uu aymaashii u magacaawun ah uu joogaa marka Eh, taas oo aan inta badan media aan ku aragnay wax cid oo cabasho ka qabta ama cid eh, ka socota eh, qofkaas oo cabanaysa oo gudoomiyaha ka caban haysta ama u timid aan si jirin oo ogeyn aan ka aragno keliya mediaha laleeyahay gabadha caynkaas ee xilka laga qaadayba awgeed shaqaqadu u dhacday intaa wax aan ka ahayn oon ognahay oo aan sheegi karoon oran karo dhibkaas isalka ku haysaa ma ogin waayahay yay taha cidda ay ka dhalatay xiisadan walahi dadka deegaanka ah unbay un gabadhu eh, eh, gudoomiyaha laftarkiisa isku cid ahayaan baan odhan karaaba maxay kahaysaa degmada marka eh, iyo xafiisyada caafimaadka mid kamida ah ayay ku magacawneyd midna isaga oo aan cidna ku magacawneyn y si hoos iyada hoos tegayay marka Eh, kolley kii iyadoo ayna ku magacoonayn eh, uun iska hoostegayey baa qof cusub loo magacaabay iyadoo eh, ka ku magacaabonayd madaxa boolyadaa sidiiba ugu magacaaugu magacaaban tahay ayna iyadu haysataa ciidamada isqabtay ma degmaday ka wada tirsanaayeen mise kuwa banaanka ka yimidaa jira ciidamada ciidamada badan degmada sii joogay ciidamada taliyaha saldhiga oo isagoo ciidanka saldhigan degmada ka tirsanaadaayeen laakiin ciidankan kale ee ninkan uu watay staafka kole ciidan meelo laga soo ururiyay ansaan isleehay wax koley military iyo meelo ka kala yimid wax badanna baan umalaynaya koley xaqiiqada waxaan isleehay meelahaas shan qof lix qof bay ahaayeen marka waxaan aada loo buunbuuniyey waxba kama jiraan odhan karnaa laakiin meesha eh, taagtaag waa ka dhacay aan badnayn arinkan gudoomiyaha muxuu ka yidhi marka gudoomiyahu wallaahi xalun buu kolley eh, ka galay eh, insha allah haddii waa layidhaahdo wixii awalkeedii hadda kolley waa galay wixii ka dambeeyana inuu soo afjaro manaan rujinayna xaalka sidee waay caawa xaalku waa degan yahay degmada hadda degmada dhexdeedaan kala hadlayaa marka hore aqabkeedaan joogay waan dib anuusoo ugu soo noqday marka waa degan tahay wax buuqa kama jiro ilaa casarkii ilaa hadda waadhamaan marka marka hore laftirkeeda sidii qof loo warramo oo kale kugu waran dadkii eh, dhex joogay ee eh, xitaa ninkaan la kulmay eh, intayna xabadda bilaabin xitaa anigu iisoo galay la hadlay ayaan ahaa marka waxaan tirada badan ee laleeya waxbaa la qabsaday iyo kana la sameeyey dhinac waa laga maray waxba kama jiro totali waxba kama jiro been weyan iyo barbagando Eh, staafkiisana waaba laga rabay already eh, taliyaha saldhiga meeshu kusii jiray oo joogay degmada isaga ka reebay isaga xitaa ninkan watay eh, horkacay laftirkiisa bastooladii iyo wuxuu watay waa laga reebay waxaan u malaynaya inuu sargaal ahaa sida aan gadaal aan ka ogaaday markii horena wuxuu kusoo galay cabasho dhul iyo waxaan oo kale ah marka Eh, waxba eh, eh, wax hadda aan aad usii buunbuunino ama maaragtay aan wax ka sheegno meeshaas kama dhicin baa la odhan karaa laakiin taagtaag wuu jiri kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed axmed oo ka mid ah dhallinyarada degmada kaxda oo iga warbixinayay shaqaaqo maanta ka dhacday degmadaas oo sida la sheegayba guddoomiyaha degmada inuu xilka qaadis ku sameeyey mid ka mid a ah shaqaalaha degmadaas ay ka dhalatay balse uu ii sheegay in sargaal militari ah oo markaa halkaasii miday ay ka dhalatay arrinka weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi saaxiibayaal markana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu si kulul uga hadlay weerarada kooxda al-shabaab ay ku soo qaado xarumaha ciidamada xoogga ay ku leeyihiin magaalooyinka iyo deegaanada ay qabsadeen waxaana uu tilmaamay in ay jirto habacsanaan iyo feejignaan la-aan dhanka ciidamada iyo hoggaankaba ah waxaana uu markaa soo jeediyey in ay markaa ciidamadu iyo hogaankoodaba ay xil iska saaraan badqabkooda iyo sidoo kale ilaalinta deegaanada ay qabsadeenba waxaa sidoo kale uu markaa tilmaamay in uu qeyb ka yahay markaa habacsanaantaas iyo in ay soo weeraraan kooxda al-shabaab maanduuriyaha loo yaqaan qaadka oo ay markaa isticmaalaan dhallinyarada ku jirta ciidamada xoogga waxaana uu sidoo kale ku eedeeyey askarta qaarkood inay mararka qaar ay sameeyaan waa marka lacag la-aanta ay jirto oo aysan lacagta haysan in ay rasaas ay ku bedeshaan taasi oo keenta in ay rasaastaas gaarto kooxda al-shabaab oo markii rasaastaas ay ku yaraato ciidamada oo inta badan ay ku bedeshaan qaad ay al-shabaab ay dib ugu soo weeraraan kolka ay ogaadaan inay rasaasta ku yaraatay afyeenka oo la hadlayay warbaahinta dowladda waxa uu yidhi wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo isla wasaaradda gaashaandhigga ahu waxay marka koowaad xaqiijiyeen waajibaad ballaaran iyagoo kaashaanaya shacabkooda ah, gaar ahaan ciidanka difaaca shacabka guulo badan baa la gaaray dhul badan baa la xoreeyey shaqo bilow aad iyo aad u fiican baa la sameeyey oo keeni karta dhammaan in al-shabaab iyo khawaarijta laga xoreeya dalka soomaaliyeed howlgal kasta oo la sameeyo waxaa jira waxyaabo yaryar oo soo baxaya oo loo baahan yahay in laga fayjugaanaado cadowga mar kastoo aad jabiso makargiisa iyo dhagar buu kuu maleegayaa ciidanka difaaca shacabka markii deegaanada la qabto ayaga iyo ciidanka difaacu xooggu waa kala waa kala waa kala waa kala baxsan yihiin howlgalka waa laisla howlgalaa marka meel la qabto ciidanka difaac militarigu meel gaaruhu samaysto oo difaac ka galaa dadkan kale deegaankii la qabtay bay joogaan madaxdii meeshay joogtaa magaalooyinkii waa la joogaa bacdamaa hore aysan ula dariri jirin al oo aysan dhagartooda iyo mahrigooda usan aysan hore u aqoonin waxaan rabaa talo inaan siino taladaasu waa talo iyo awaamir labadaba waa socoto wey anoo ku hadlahaya magaca wasaaradda gaashaandhigga wasiirka iyo taliska xooga dalka soomaaliyeed magaalada markaad qabataan ama deegaan aad qabataan lagu dagaalamayay oo ah taarget muhim ah oo la xoreynaya marka la xoreeyo oo la xaqiijiyo oo laga saaro haddii qarxayo wax ku jira laga saaro waxaa muhiima ah in asaga la ilaaliyo oo aan dib lagaaga qabsan waa in loo sameeyo checkpointiyo haddaadan biro waaweyn haysan geedaha waaweyn jirada weyn ka soo geshi jeedka ku goo waxaa mamnuuca aagag dagaal oo laga faltamayay oo shalay iyo daraad iyo bilihii hore laga soo faltamayay oo loo aqoonsaday zon dagaal inay tahay in dadka shacabkaa oo ka imaanaya gobolada iyo baabuurtooda ay iska soo yimaadaan oo rakaabka la keeno oo rakaab ka baxo oo lasii socdo oo lasoo socdo taas waxay samaynaysaa waxay bixinaysaa sirta ciidanka howlgelaya waxaana u sahlaysaa cadowgu inuu dulduleelo ka helo oo uu halkaas dhibaato weyn ka geysto baabuurta ciidanku ku howlgelayaan maahna gaadiidka kale oo imaanaya oo shacabka dhammaanba in la mamnuuco waa marka koowaad marka labaad checkpointi in la sameeyo arrintaasi haddaan soo koobo waxaa keenaya ciidanku marna dagaalku ku jiraya xabaduu ridaya marna wuxuu ku jiraa marxalada layihahda diyaargarowga dagaalka diyaargarowga dagaalka waxa weya waajib baad gudatay waajibka kalaad u socotaa diyaargarowgaas waxaa ka imaanaya inaad samayso jagboyntiyo cadowga uusan kuusoo gudbin inaad samayso sahano inaad samayso ilaalooyin inaad samayso roondo habeenka wareegta inaad jidadka magaalooyinka iyo meelaha muhimka ah hotelska iniya ama saadka iyo taakulaintu taallo ama madaxdu ay joogto ama magaalooyinka la xoreeyey in jidadka soo galo dhan la xiro dadka shacabka oo soconaya dhan in la joojiyo waa qaybta ugu muhiimsan cadowgu hadda maanta dhito jihada cadowga baabur ka yimid darawal keliyaana iska watay waana soo galay shaqadii simowna qabsaday waxaad oganaysaa in wuxuusu soo dhex maray dad fara badan oo ciidanka difaaca shacabka oo iska socda marka la nin gaar u xilsaaran oo shaqadaas qabanaya baan jirin marka dad shaqadaasi waajibaadkaas qabta oo u xilsaaran waa inay jiraan mid qaar maraan la hadlay waxaa la yiri waxaa laga baqayaa inay qaarkood ay barbaarasho sameeyaan ma aha sidaas baarbaar laga sameynaya meel shacab degan yahoo dad ganacsi iyo magaciisa ka socoto ma aha meesha in ganacsi ka socdo oo furin dagaal lama rabo iyo aaga dagaalka marka waxa weeye jegbointigaas waa in la sameeyo sahanka iyo roondadu waa inay jirto madax ciidamada difaaca shacabku waa inay leeyihiin xuraamayaal ciidanka ugu dhex jira si aan xogtiina loo gudbin al-shabaab asagoo oon qofku ka tirsanayn yaa inta loo soo xerara meesha aad joogtaa lagu tabcayaa halkaad joogta lacag loogu soo diraya saa le jidkee furan waxba aday rabno midig bidix in adeerkiisu wax soo wacay ama qaraabadiisa kale waana iska baahan taasu waa midda qaraxyada ay keenayso horta waxaa la rabaa xogta in aadga aad ii sheeg tooraanka lagu hayo arrintaasi waxaa keenaya waxaa weeye horta inta badan dagaalka waxaa la qaadaa qof iyo geed marka kala garto laakiin iyagu waxay dagaalka soo qaadaan sagaal sac toban sac habeenimo waktigaas waa waktiga dhalinyaradii meesha joogtay jaadka ay cuntay oo ay ka seexatay jaadku waa ashabaab laftigiisa ashabaab kale ah jaadku waa midka u sahla cadowgu inuu ku gaado lannu waxa weyaan waa laba qaybood jaadku mid markii deegaan la qabto ganacsataa keento ciidanka u keenta kaas dhibaatada uu leeyahay waxaa weeye in ciidanka jaadka la cuno habeenkii sagaal sac la wada seexdo la daato marka labaad wuxuu leeyahay in sirtu baxdo nin walba telefoon meel kula hadlo iskala tago teleefona smartiga ah in askarta dhowr inta isugu yimaadaan ay fiirfiirsadaan facebookyada iyo magaciisa iftiinkiina uu baxayo ciidanku la rabay ilaalada hore ah qofba meel dhunto fariisto uu habeenkii ilaaliyo jahadiisa iyo aagagii loo qaybiyey waa isu imaanaya markii jaarka cunaya sheekaa la bilaabaya waxyaabahaasoo dhan waxaa cadowga taakulaynaya wey eh, marka labaad markii tobanka saac sagaal sac toban saac la gaaro hal qof oo soo jeediyo jaad cunay ma jiro waa la seexanaya arrin kaleo ka khatarsan baa jirta jaadka ganacsiga lagu geeyo meesha dhallinyarada meesha joogta oo ciidanka cadoonka shacabka iyo milatariga kulligoodba nin mar walba jeebka lacag ku haystaa ma jiro markay jaadlayaashu meeshka geeyaan waa la qarinayaa waan se sheegaynaa madaxdana waa u sheegaynaa waxaa leeyahay rubaca jaadka waa shan xabadood shan xabadood rasaasa shan nino cadowa ku dili lahayd qaybta jaadka ah waa marduuf barkiis toban xabadood marduufka waa labaatan xabadood markii ciidanku uu muddo jaadkaas ururkaan ama guutaa meesha degan jaadkaas ay muddo ku socdaan maalinka dambe rasaastaas kulligeeda ashaaba gaaraysa ashaaba laga gadayaa rasaasta adiga lagaa qaaday ashaaba dib ugu noqonaysaa aad jaad ku gadatay ku cuntay markaas adaa lagugu soo weeraraya barsox halan lagugu dhamaynaya markay is ogaadaan ninkiiba toban xabo ama shan xabo inuu haysto qiyaastii inta aadan kaba gaarin sanaadiiqdii rasaasta in la furo yaad arkaysa inuu dhunta galay ciidanka milatari waa ka feejigoon yahay waagi horena waxaan samayn jirnay baabuurka jaada ah oo noo yimaada ah, oo dadka ganacsatada ah baabuurkana waa la wareegi jirnay qori baan ku saari jirnay jaadkana waa gubi jirnay ayadoo la arkay aan gubi jirnay qofka dadka noo yimi tarsmoor baan siin jirnay orada mar laba mar kale noo keenaya jaadkale aan gubno mar dambe wax ku imaanaya male labaatan nin oo miyir qabta oo caafimaad qabta oo kuu ilaalisa ciidanka ka fiican boqol nin oo inta jaa cunta seexato lagu laayo khasaaraha kuuga wasaaradda gaashaandhigu ciidanka xooga dalka soomaliya way kala dagaalantay taliska xooga dalku wuu kala dagaalamay waana lagu guulaystay ma tagaan waxaas ciidanka agtiisa ma tagaan dadka shacabka ah jifa jifo iyo qabiil qabiil iyo yaa loo socdaa midka jaadka u keenaya waa in adeerkood midka gadanaya waa in adeerkood waa qaraabadoodii qaar kamid ahaa wata oo ragga horjoogayaasha kamid a marka ciidanku interventin kuma samayn karaan mama faragelin karaan dadkani waxooda waxaa shaqadaas waxaa ka qaban kara horjoogayaasha ciidamada difaaca shacabka oo iska joojin kara jaadka oo iska oo ciidanka eh, cadowga jagboynti u dhigi kara oo sahamin kara cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayuu ahaa oo ka hadlayey weerarada kooxda al-shabaab ay ku soo qaado fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalooyinka ay la wareegeen dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab wax maqasheen sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo waa hagaag saaxiibayaal barnaamijkeena xog wareysi ayaad la socotaan weli markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maanta waxa uu booqday harun ay ku sugan yihiin qeyb ka mida ciidamada laga keenay dalka eliteria ee tababarka halkaasi kusoo qaatay ee xoogga dalka ka tirsan waxaana ra-iisul wasaaruhu uu markaa ku gubaabiyey in ciidamadu ay goordhow dalka ka howlgeli doonaan rajada dadka soomaaliyeedna ay iyagu markaa eegayaan waxaa sidoo kale uu sheegay in laba un laga muujinayay rajooyin ah in eh, laba qeyb ay sugaysay aan idhaahdee waa shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo markaa iyaguna sugayay in ay yihiin ciidamadan kuwii ka saari lahaa dalka waxaan rajaynayaa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiinna hoyooyinkiin iyo aabbayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku hayeen sumcadda ka dilay dadkeennii sumcadda ka dilay dalkeennii diinteennii dhibay dadkeennii qixiyey in badan agoomeeyey in badan rajooyin ka dhigay in badan laxaadkoodii weysiiyey ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aaminah huteelladooda jooga shaqooyinkooda haysta yaanyooyinka yaanyada iibsanaya arday wax baranaya hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa intaba ayagoo isugu jiraa inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabi'iyo cadowgaas jabkiisii ayuu ayay duufaan tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego waa laydin sugayey laba qolaa idin sugaysa qolo imaanshihiinnii iyo joogitaankiinna iyo sidan aad u diyaarsan tihiin maanta farxad iyo raynrayn bay u tahay waa shacabkiinna iyo dalkiinna iyo calankiinna qolana way idin sugaysay laakiin waxay idinku sugaysay markaad timaadaan inay jabayaan cabsi iyo khawf iyo naxdin iyo walbahaar ayay la elxun yihiin labadaas gruub baa idin sugayay gruub idinku faraxsan oo le ilaahay baa noo nabad keenay wiilashannadii oo tababaran oo diyaar u ah dalkoodii inay difaacaan iyo gruub cadow ah oo naxsan oo leh wallaahi kuwii idin baabi'in lahaaba haddiin ciidankan duufaan ciidan caadiya maaha waa ciidan la sugaayey oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugaayeen dadka soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan marka indho badan baa laydinku fiirinayaa aad baa laydin jecel yahay aad baa laydin sugayaa waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga horaysaan cadowga indhaha aad laydinku hayaa allah idin fududeeyo shaqadaas laydinka sugaya faraha badan waxaa kale oo saan sheegay cadowguna ugu xisaabtamayaa mar haddaad timaadeen in cumrigiisii soo gaabtay soomaaliya laga bilaabo saacaddan ay xor tahay ayagana waxay ka fakarayaan xaggeed aadaan seed isu dhiibi doontaan seed u carartaan mar hadday soo howlgaleen ciidanka xoog gaale oo saas u tababaran sii joog aad sii joogtaan soomaaliya way soo gebagabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta markaa booqday ayuu ahaa ciidamada laga keenay elitariya qeyb ka mida ah oo lagu magacaabo duufan markana saaxiibayaal maxkamada ciidamada qalabka sida waxa ay maanta u fariisatay dacwad loo haysto sargaal sare oo ka tirsanaa ah ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu eedeeyey inuu kooxda al-shabaab gacan saar la lahaa hub badanna uu ka iibiyey sargaalka ayaa waxaa marka lagu magacaabaa shariif maxamed barkhadle waxaana uu hub iyo ka iibi jiray kooxda al-shabaab sidoo kale qaraxyo muqdisho ka dhacay inuu ka qeyb qaatay ayay maxkamaddu ku eedeysay waxaana maxkamaddu markaa ay fadhi kale ku ballamisay dacwoodayaasha amaba xeer ilaalinta iyo sidoo kale eh, sarkaalkan eh, maxkamadiintiisa ay socoto in mar kale ay go-aan ka soo saari doonto waxaana sarkaalkan markaa inuu qeyb ka ahaa ay ku eedeysay qaraxyo muqdisho ka dhacay oo dad badan ay ku eedeeyeen iyadoo xeer ilaalintu dalbatay in lagu fuliyo amaba ay ku riddo maxkamadda xukun u dhigma shacabkii waxasuuqay ee uu ka qayb qaatay baabi'intooda sida ay xerilaalintu sheegtaba oo ah xukun dil ah balse gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xashan xasan cali nuur shuute ayaa waxa uu sheegay in go-aan ay maxkamadda ka soo saari doonto markana saaxiibayaal qeybtii dambe ee barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa balse waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney wuu rikoorradii ibliiskaa bato aan rabbi aqoone runta aadmin nacay beentii buu soo rakibaya waraxmadow wuu ha iska roortee runtu way ka daba iman war kalemaane waxaa hore loo yidhi beenay raadkaa raacda kugu maqan war adeen famina waxaa kaloo la yidhi nin been sheegay run ka leexay war waxaa kaloo la yidhi beentaada hore runtaada dambay u daran tahay war kalemaane beenla buunbuuni rugaanna kaagas war wow haddaad maqashaan wow kalaa jirtee wow mugga www badanaa wow war baarlamaankii maanta wuu waa ka jirtay w guddoomiyihiina wuxuu yidhi xildhibaanadii aaway w xildhibaanadiina qaar waxay dhaheen meelaan soo marnaa weynay w hadda kulankii waa baaqday w guddoomiyahana wuxuu yidhi baarlamaanka waa iska xira haddii xildhibaanadii la waayey wuu ar waxaa la yidhi luuqluuq marowla islaamiga waa imaanaa wuu ra'iisul wasaarihina waxa uu taga ciidanka eritariya laga keena wuu war haddaan ra'iisul wasaaraha ahaan lahaa waxaan ciidanka dhihi lahaa wuu dagaal baad gelaysaana diyaargarooba jubbaland baadna ka bilaabaysaana kadibna waa horkici lahaa aga wargooyin ciidanka maniyu boolis baa laga dhigayaa war kalamaanay war madeeyow ma koonfur galbeed baa sidaa ku dhammaaday wayaabay waayahan dambe ugu miyaad ku waalateen arwar ma haysiin ergaanahay shabaab waxay dhaheen dowladdan wadahadal ka rabnaa ergada ergidii koorayta wal hiri adiina walka hire shabaab macaawina rabnaa may dhaheen warwar ma haysaane wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdifataax qaasim wuxuu yidhi shabaab waxay naga codsadeen wadahadal war anugu waa yaabay ww madaxweynuhu hadda kahor waa ki yidhi cid kastoo shabaab xidhiir lale waa noo shabaab kale ww marka wasiir ku-xigeenka waxaa laga rabaa ww inuu caddeeyo cidda shabaab ay la soo hadleen oo wadahadalka ka codsadeen oo xidhiirka lale ww war buutin hadda ka hor wuxuu yidhi ww wadahadalkan ugu sarreeya dagaalka waaye ww marka shabaab iyo dowladda ww wadahadalkii ugu sarreeyaa u socday hala wada ww wargooyin war ma haysaane ww madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay maalintii ka dambaysay waxaa la weydiiyey shabaab wadahadal ma la geli w asna wuxuu yidhi ilaa aan jabiyo wadahadal la geli mahayaa wuu wadla gubka w war maanay war mahaytaan w madawiinaa wagoyi kuuri kuriiki dhafooro hiirinaay kiin jongun janjalalaf w wasiir jee hor arrimaha dibidda daldelay w wali indaliilsidayn wali beeta w donald trump beenlow waari w aniina beenlow ata inoo ero suurtagal ee w sidaas darti aniin w wakukusiyay w haddii maanta wasiir loo toogtay taraama beenloowa darteed allaylah maanta beenu garab heshay wow ilaah angolow maanta waqooyiga kuuriya inaad joogtay ahayd wow ha lagaaga siiyee wow warwarka wayga dhex gasheena wow wasiir ku-xigeenka gaashaandhiggu wuxuu yidhi wow shabaab ajaaniibta wadahadal la geli mayno wow xabad baa naga dhaxaysaa ma dalkay nooga baxayaan wow kuwa soomaalida laakiin fursad bay leeyihiin oo shabaab soomaaliya miyaa jira aryaadhaha samigay cabdulana waxau yidhi kadeegi maya dulmilow ee waa ku dulmarna difac kadeegi maayo dulmilow ee waa ku dulmarna difac warkalemaanay waxaa la yidhi adduunyada wacaalkeeda iyo waaba waxaa jooga wararkiiyo akhbaaraha intaa laysku warinayo wadahadal shabaab soo dolbaday hadduu wasiir sheegay awoodoodii baa wiiqantoo weerar kaa dhibay warkalamaanay wadahadalka shabaab doonayaan oo la warinaayo waran seexin iyo been xun oo dhagara weeyaane ha ku daalinina weerarada waa la wadayaa war u naxariistay abwaan xirsi xaaji cabdina wuxuu yidhi khawaariijtu weligood qof mudan kama wareegtaane waa yeel arrala bay bursheen weesaduu qabaye wejigay rasaas kala dhaceen wariyayaal walaashiiye wardigiiyo tasbiixdii ilaah bawdka lagu waabiye weli miya siyaarooyin baad weli u jeeddaane tawxiidkii baa weerar galay waajibka ahaaye w aradibirishabaab oo hadalkay dalbadeen laga diido waxaan u manaynaa inay qaramada midoobe warqad u diri doonaan oo ay dhihi doonaan naga soo gaarasaan xaal maahna warwar ma aysiina kala maanay degmada kacda ee muqdisho dagaalaha ka dhacay war macawisley miyaa soo gashay uli munaafiqlanka talagalayaa muumanka tumuhayana wargoyin wallaas carood meeshuu khilaafku ka taagan yahay welina xal looma helin war madaxweyne xasan sheekh wuxuu somalilan ku yidhi dadkan laasaxanood xabadda ka daaya dad la hadlows soo diro wuu ma ka yeeleen hee wuu mase waa ka diideen wuu war cabdullow miyaadan maqli jirin wuu shifo horoo loogala quustay wuu war maanta wuu badanaa wuu ma isweysan tihiin wuu maqaaraa geedkii ka habaabay wuu kalamaan guuxay waddoo geedka kala yeertay guumaysyadoodaa ka badan guuto ciidaneh maxay u gambadeen waa kuwaan gelin dagaalkii wuu aamin laakiin ma afkaa lagu diriraya wuu war dagaal daaman buu ku hadhay miyaada waadan maqal wow war kala maaray waa idinla yaabee wow wowda iyo warkiinna dadkii waalaye wax kaloo wowda dhaama ma waydeen baryahan warnamiyow shirki dib u haliisiinta koonfur galbeed wuu ay ku qiibgali wuu madawiin xasan sheekh baydhow in jeeda dhegay wuu runii been may ku jara warkaas wuu warmadayow qaar kalmida ah reer koonfur galbeed oo warbaahinta la hadla weli areen wuu shirka baydhabana laguma casuubin wuu loomana dhamma wuu wixii ka soo baxaana nama khuseeyaan wuu dhagiidhakaar walaska dhegay gaasreeda ku kooy wuu looma dhamma waladhay una maniitirsan wuu warmadeeyow shabeellada hoose miyaad inkiraysaa ww dadka deggan miyaadan oqoon ww baydha waxaad u gay weysay ww aryaadhaha kale maanay wow diinnu way gu badatee ww madaxuna way gu xanuunee ww wax la ag joogana ma ihdiina ww anigu waa tegaayaa ww cabdullow mar dhow baa lagu soo qabanayaa ww weligaa laaray ww nin magaaluu aroodow siiga yaray ww gaboosayamadeeyow taas haddaadan ka shallaayina ww anay ii taallaa ww wargooyin cabdilla waa dhaartay iska daaya wuu lafihinnana ilaashada wuu war ciidanka soomaaliya shabaab ma bartaan wuu mar kastana iyagoo hurdayaa lagu soo kal lahaa wuu marka waxaan la yaabanahay cadow loo socda xaggee lagu arkay wuu ma dhagarta shabaabaha ku cusub wuu subax dhawayd kuwii maxaas ku dheelmaday soo ma ahayn wuu haddana sidee ku dhacday in ilowla gaab subax kale la gaado wuu wargooyin dagaalka shabaab waa khiyaana wuu ninka u seexdanay si ciisaa dibi dhalaya wuu reer muqukori oo reer mahaas asharka badadeen wali areenu wuu walaagiba shabaab hariirle ledeg mudoon sadebere gudaantiyan ku behen wuu waddada maxaasii waddada aadan baabuur baaburhaning mara koro ma jare wuu labaatan kilomitarka hege madiusa maranu baawurka inoo galantaa heetiyo waanan teleefanka dabadir wuu wuu haddii isweelo waayo oog iyoonay uunga iska dara doono wuu war reer soolfardaha badanay saaran yihiin qaar ha ka degeen wuu labada farasee buntland iyo somalilan mid ha raaceen jubadda isasi iyo khaatumana mid ha raaceen ama waxoo dhan ha ka wada degaanoo soomaali weyn ha noqdeen qaar kililka u gacan haadinayana waa la sheegaya faraskaas hawl kaluuna gelinayae ka digtoonaada wuu arabkoba walika maah maahay wuu man rakiba khamsa farasayni wuu shagan wa shagan wuu wargaboosow wuu lama dirirta isma daawaysaa la yidhi wuu walla weynay mahmahdiinna waa bidco wuu dadka somaalilanna waa abti iyo adeer wuu hadda faraha nagala baxa wuu war hadda qayladiinu yaynayna soo gaadhin wuu war soomaali hal dagaala u bannaan wuu waana midka khawaarijta ww inta kale waa baadil iyo dulmi ww wax laga faa'iidayaana ma jiraan ww doqonnimo tan ugu weyn waa waxaad ka dirirtood ku dayaysid khayrkaa ww dulmi lama dugaashado ww daacadi ma hungowdo ww wanaag daacadi weyday dulmilow heli maayo ww dab ninbaan ku joogsan dambastiisa kama naxo ww dab markaan ku joogsadaan damqadaa dad markuy qaadaan ka durka talo markay ideysaan daba ordaa ama talo layma toosanoon raaci karo ama ruuxtayda yeelooy taageera noqo fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iya ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo aaminaa noqonay isku udambaa noqonay isku aaba'aa noqonay Beatriz Amina ilaamsoocan baan nahay eebow allahayo adiguna na taagi abaartii hadooraynaye durba aynigeen raacnaye asaakeen barbaan daafnaye wacan baan ahay eebow allahayo e adiguna na taageerinahu